bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhraf الأnbiyaء wاlmursaliin nabiyina mxamedi wعlى alih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirka waa kii boqol lixdan iyo afraad ee ka mid ah min sharxi صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala baabu ma yaquulu ida dakhala اlmasjida wuxuu baab yahay ruuxa muslimkaa haddii masjid uu damca inuu galo ducooyinkuu ku ducaysan lahay wixii laga rabay ducooyin dhowr ah ayaa ku soo arooray baabka ducadaas ay weylin doonaan abu xumayd iyo abu usayd asaacidiyeyn iyo xadiidu faatima oon sunankan ku maray baa ugu caansan iyo xadiidu cabdullahi bn camr bn caas qaala alimaam raximah اllahu tacaala xadaanaa yaxya bnu yaxya atamiimi أخبرنا سليمان بن بلال التيمي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرائي عن عبد الملك بن سعيد الأنساري عن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد baa la yidhahda laakiin waa mashhuur bikunyatihi صaxaabi ansaariya oo reer bani khasraj ah reer bani saacida ah weeye waynu soo maray saxaabigaas iyo axaadiistiisa wa can abi usayd alansaari asaacidi waa isku qoys labada saxaabiba waa badriyeyn asaguna maalik bnu rabiica la yidhahdaa magaciisa cabdiraxmaan bnu sacad iyo maalik bnu rabiica la kala yidhaahdaa qaala wuxuu yidhi abu xumayd ama abu usayd aw baa ii dhigan xagfun oon ka booday can abi xumaydin aw can abi usaydin awdaasi inay bimacna xadiidka labada saxaabiha wada wariya can abi xumaydin wa abi usayd weye wa abi usayd wowdaas awdaa bimacna alwaaw bimacna alwaaw alcaaifa weye ee ma aha awdii lishaki ahayd lishak wuuna sheegi doonaa muslim in ruwaaddu isku khilaafeen ma aw bimacna alwaaw alcaaifa mise waa aw oo lishaki ah wuu ka hadli doonaa qaala qala rasuul lahi sal lay wslam rasuulka ala wuxuu hi idaa dahala axadukum اlmasjida ay idaa araada duhuula idaa dakhala axadukum اlmasjida midkiin haddii masjidka inuu gala uu doono ama cagtaba uu saaro falyaqul ha yidhaahdo allaahuma aftax lii allow ii fur abwaaba raxmatika naxariistaada albaabadeeda ilaahu naxariistaadu waa badan tahay albaabaysa leedahay ilaahu albaabada naxariista ii fur sidaa ha ku ducaysto waidaa kharaja markuu doono inuu masjidka ka baxana falyaqul ha ku ducaysto allahuma innii as'aluka allow waxaan ku weydiisanayaa min fadlika deeqdaada ballaahan baan wax kaa weydiisan iyo irsaaqadaada abu daawuud iyo nasaa'i iyo ibnu maajah waxaynu ku marray xadiidkan markay warinayaan in ay ku dareen idaa dakhala axadukum اlmasjida falyusallim cala اnnabiy uma liyaqul allahuma aftax lii abwaaba raxmatika wإida kharaja falyaqul allahuma aftax lii abwaaba fadlik allahuma inii asaluka min fadlik iyo abwaaba fadlik iftax baa labadu waynu soo maray marka in laga hormariya salaam nabi oo nabiga lagu salaamo ayaynu soo maray falyusalim cala الnabiyi uma liyaqul waana riwaayo xoog badanoo marka riwaayaadka kale khaarija sunan ah iyo khaarija saxiixanba waxaa ku jira falyaqul bismi اllah السلام على النبي أو على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك يعني نبي باسمك قبصو نبي كصلي أما الصلاة كدبنا دعيسو ساسنا الدعاء لو يقانا إن أي كبالانتو يكبحضو قال مسلم وحوري سمعت يحيى بن يحيى مقلي يقول أسوغولي كتبت هذا الحديث حديث كان عن كقوري من كتاب سليمان بن بلال التيمي كتاب كيسو أصوش أو كقوران شري أيان كقوري taabici walba saxaabigu taabiciin culimmadii xadiidka markay dalabka cilmiga ku jiraan ajsaa xadiiiyay lahaayeen oo loo yaqaano usuul sheekh walba axaadiitay ka wariyeen bay gooni bay u qorayaan gooni bay u qorayaan waaga dambey jamcinayaan axaadiistaa sheekhu waa xifdinayaa ninka aalibkaa dushu ka qaban majaalis buu ka yeedhi markuu asagu rabo inuu sheekh noqdo sii yeedhiyo waa laga yeedhsan maantoo kale markuu u ballansanya inuu axaadiis ardo badan u yeedhiyo bisanad wuxuu muraajacaynayaa kutubtii uu ku qortay axaadiista usuusha loo yaqaan xadiidkuu hebel ka wariyey haddii khalad uu ka yar sakitiyo kitaabkii buu fiirinayaa haddii xifdigiisii iyo kitaabkii wuxuu ku qoraa isweydaartaanna wuxuu uskanaya kitaabka waxa ku qoran lanna asalku waa asal musaxaxa la saxiix yeelay la tirfac tiray la faaf reebay sheekh lagu dul akhriyey la muraajaceeyey ruux bani aadanoo kale gacantiina aan la gelinin marka xifdiga iyo kitaabka waxaa la cuskanaya kitaabka haddii wadaad uu sheekhii xadiid ka wariyo sheekhaad wada xadiisto dhan baa taqaano dusha aad ka qabatay oo meel kugu qoran yihiin yani arday wuxuu ku yidhi xadadanaa fulaan ibnu fulaan sug baad leedahay kitaabkii baad ka fiirinaysa xadiidkii baad kitaabkii ka weyda waxaad leedahay xadiidkan ma aha sheekh hebel ma warinay wadaadda kalaad ka warisay cirka la-aad hada alxadiidu laysa min xadiidi fulaan ibnu fulaan waxaa lagu ogaanayaa usuusha mumayiza ah kitaabka marka laguu sheegay sulaymaan waa kitaabkii markuu aalibka ahaa cinda taxamuli wa alab اlxadiiثi wa jamcihi uu qortay katabtu hada اlxadiiثa min kitaabi sulaymaan ibnu bilaal baan ka qoray sidaasaana ku taallow ka wadaa can abi xumayd aw can abi usayd kitaabkaanaan ka qoray wuxuu rabaa muslim inuu yidhaahdo ninka la yidhahdo yaxya bnu yaxya abubakr naysaabuur atamiimi ma uusan ku khaldamin aw inuu yidhaahdo fii riwaayatihi an sulaymaan bni bilaal ataymi maxaa yeelay wuxuu sheegay kitaabka xadiidka inuu ka qortay min kitaabi sulaymaan laa min xifdihi wa imlaa'ihi haddaad odhan lahayd wadaadku buu sakatiyo xadiidku waxaa lagu yaqaanaa can abi xumaydin wa abi usaydin qaala yaquulaani baa lagu yaqaanaa aw xaggay ka timid amaa ku sakatiyey ardayga yaxya bnu yaxya ah markuu xadiidka ka qaadanayay sheikhiisa sulaymaana wuxuu rabaa inuu shubadaa iska fogeeyo oo ah katabtuhu min kitaabi sulaymaan waad fahantay waxaa loo keenay allah yubaarik fiik qaala muslim wuxuu qaala muslim wuxuu yidhi abulxajaaj balaqanii waxaa ii soo gaadhay waa min muslim weeye anna yaxya bna cabdilxamiid alximaani yaquulu inuu yidhahdo xadiidkan markuu warinayo wa abi usaydin muslim wuxuu dhaafaya xaraf buusan dhaafaynin shay walba inuu sidiisi lagu keenu raba yaa xadiidka wariyoo kale oo mutaabiceey yaxya bnu yaxya waxaa mutaabicay wadaad la yidhahda yaxya bn cabdilxamiid alximaani waa nin iqoo saduuqa laakiin wuxuu leeyahay ahطaa fii xifdihi ayuu leeyahay nin sii tabar badan ma aha laakiin waa saduuq ninkaasa asaguna xadiidka ka qaatay weeye can sulaymaan bni bilaal can abi cabdiraxmaan الra'y can cabdilmalik ibn saciid alansaari can abi xumaydin wabi usayd waabi usayd oo awdi meesha laga saaro sidaasuu muslim yidhi balaaqan muslim uu sheegay oo min riwaayati yaxya alximaani ma helin ma helin oo isla xadiidkan ah wuxuu rabaa yaxya alximaani can sulaymaan wey sanadkuu soo sheegay can sulaymaan can rabiica can cabdilmalik can can saxaabiyeyn sidaa marka uu ximaani sheegay baana sax ah madaadka ximaani siduu sheegay baa sax ah maxaa yeelay xufaad badan baa ka qaatay xadiidka min sulaymaan ibni bilaal waxaa ka mid ah abu caamir alcaqadi cabdilmalik baa ka mid ah cinda axmed wاnasaa'i waabi yacla bni xibbaan yaxyilximaani waa rag badan baa ku raacay rag badan baa ku raacay asaga sulaymaana waa la mutaabaceeyaa jamaaca mutaabacaysa almaxfuudu cinda almuxadiiin xadiidku inuu yahay xadiiu saxaabiyayni macan macan ninka aw ku wariya awd waxaynu ka dhigan bimacnaa alwaawi alcaaifa la shak sidaa u ogaada in sha allah وxadثna xاmد بن cمر البكراوي xadثna بشر بن فضل الرقاشي xadثna cماaرة بن غزية عن ربيcة بن عبد عبدالرحمن الرأي hadda wuxuu ka rabaa cماaرة mutaabacaynaya سulayمان عن cabدالملك بن سعيid بن سويد الأنساري عن أبي حmayd أو عن أبي سaيد عن النبي بمثلhi asagoo kale ayuu wariyey xadiidka marka sanadkiisu waa in awda la sheego riwaayaadkuna saas awda laga dhiga bimacna alwaaw waan rabaa ama bimacna waaw way noqonaysaa ama waaw caatifaa toos loo keenayaa waana sida riwaayaadku u badan yihiin abu zurcat araazi baa xadiidkan qudhigiisa la weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi can abi xumaydin wa abi usaydin kilaahumaa can nabiyi asaxu in labada saxaabe laysku qabto oon la kala reebin oo laysku cadfaa saxa ah. ibna abi xaatim baa tagar wuxuu waa saxo awba in la sheego waxaa ku khaldamay bishr bn fadl الraqaashi ayaa ku khaldamay halkaasoo isaguu la maray bazaar iyo kayrkiina saasay mareen sida loo badanya waa sidaa bishr waa la khilaafa oo nin la maxamed bn cabdilah bn saalim baa khilaafay wadaadka marka bishir ah inuu asagu khaldamay ayay wadaadduhu u badan yihiin idan bishir inuusan khaldamin waxaa ku tusaya laakiin riwaayad hore yaxya bnu yaxya can sulaymaan oo mutaabaca qaasira u bashir mufadal araqaashi sayiddan waa noqotay xaafid bin xajar ba xadidka aad u faafaya turuqdiisi riwaayaadkiisa nataa'ij alafkaarka mujalladka labaad cafwan mujalladka koobaad ka muraajaceey maxalu shaahidku waa maxay masjidka markaad soo gedi ducadaasa laguu sunneeyaa markaad ka baxaysana ayadaasaa lagaa rabaa waa dhaqankii wanaagsanaa nabiga ummadda u jideeyey oo weliba munaasabaad ku kala xidhan markaad soo gelayso waxaa li waxaad leedahay allahuma aftax lii abwaaba raxmatika markaad ka baxaysana waxaad leedahay allahuma inii as'aluka min fadlika waa la kala qaada maxaa yeele masjid markaad soo gasho cibaado qur-aan akhri salaad ilaahay bari tawajuh qalbi xaadir ah muraaqabayn rabbi khushuuc bad aana u tahay ninka noocaasana wuxuu aana u yahay in loo naxariisto meelay naxariis ku degto weeye khayr ku dego dembiga lagu dhaafo xasanaadka lagu kordhiyo allahuma aftax lii abwaaba raxmatikaad odhanaysa markaad cibaadadii waajib ka dhammaysatay iyo khayrkaad masaajidka u soo gashay waad fanacsano haddii irsaaqad iyo xulquun iyo calaf baa la raadinaya adduunyo soomaaliya waxay dhaheen laba lahayo midu hee laba lahayo hadal ah midu waa hunguri banaanka haddii loo baxa haddii irsaaqad iyo biyo cabaal iyo biilka reerkaa loo baahan yahy maxaad leedahay allahuma innii as'aluka min fadlik qur-aankuna wuu tilmaamay fa idaa qudiyat الsalaatu faاntashiruu fi اlardi wاbtaguu min fadli اllah idan wixii irsaaqad raadsasho ah ee calaf doonashaa markaad waajibkii alla gudato wabtaquu min fadli illaahi way markaad buyuudda ilaahay soo gasho gacmaha horsoo naxariis rabaad u baahan tahay haddaa laakiin masjid laftirkiisii innagu ganacsiga ka furo maxaa la kala duwayaa marka waa yahay saa darteed baa la diiday masaajidda in lagaga hadlo hawlohee howlo adduunya ganacsi lama ogolo abwaabu raxma wey meeshaan wixii abwaabu risqi iyo calaf ah bannaanka markaad u baxdo ka sii daah famshuu fii manaakibiha wa kuluu min risqihi wa ilaahi nushuur wey labadaa macnaa ku jira axaadii badan baa marka ku soo aroortay macnahaas adaama xaqa hoostu ku qabanaya xadiidkii faatima iyo kii cabdillahi bin camni caasba ducada ugu qiimo badanee iyaduna sugan ean ku marray sunanka qaybo ka mida masaajidka markaad soo gasho iyo aad ka baxaysaba waxaa kaloo la sunnay inaad tidhaahdo acuudu biاllahi اlcaiim wa biwajhihi اlkariim wa sulطaanihi اlqadiim min الshayطaan الrajiim duca aad u culus weeye intaa ruuxa muslimka markuu yidhahdo masaajidka soo galay duu ka baxayaba shaydaanku wuxuu odhanayaa waa layga ilaaliya addoonkaa maanta maanta addoonka waa layga ilaaliyey saa darteed qolyaha nagan mucaalijiinta ah ee ruqyada ku fiican ducadaa dadkan ku daaweynaa ducada dukhuul masjidka ducaau dukhuuli اlmasjid wاlkhuruuji minhu acuudu biاllahi اlcaiim wbiwajhihi اlkariim wasulطaanihi اlqadiim min الshayطaan الrajiim haddii xanuun sixira ku dhibayo iyo hadday il ku dhibayso iyo hadduu jin ku dhibahayo iyo hadduu xasad ku rafaadinhayaba haddaad badiso ilahay wuu ka caafinaya waa duca mujaraba lannahu waa isticaadiya magangal aad u weyn weyn waxaan magan galay allihii weynaa baad tidhi acuudu billaahi alcadiim waxaan magangelay wejiga allee suuban ee gobta ee wanaagsan waxaan magangalay awoodda rabbi een xad lahayn ee qadiimka ah maxaan ka magangalay min ashayطaan اrajiim il iyo sixir iyo masi iyo xasad oo dhanna aabbahood waayo hayaan ishu haddaan shayaan qaadin kugu dhici mayso markaan haddaan bacow qumay ahoo caacina aan ahay oo afku leebla ah ama afku dabla aan ahay ishayda waxa qaadaya waxaa weeye anigii jinka ila socday nabigu soo marni calayhi salaatu wasalaam axad walboo bini aadam waxaa la socda qariin jin ah socda aniga kii ila socday ilaahay baa iga kaalmeeyo waa islaamay ama waan ka nabadgalaa waan ku gaari doonaa fii saxiix muslim waa inu soo marrayna kitaab aliimaan kaasaa qaadaya isha kulaylkeeda iyo dhibkeeda kaasaa qaadaya ruuxii buu daf odhanaya xanuunkii baa qabanaya hadhowna afkaadu ka hadlahayaa qur baa gabadhii la saaray waa laga dhexqali wadaadkaagu xasanaaba dhex fadhiya allahi allah war oomahaya waxaan iska joogaa <laughs> nairobi gaarisaad maqlaysa wadaadkii baa islaan ka qayliya waxaa beenta sheegaya wax daldalhaya waa kuma jinkii baa leh xasan xusein aadan baa saawasha u ogaada hadda afaar ayaana gelin waaba joojiyey laymana keeni karee laakiin waxaan rabaa inaad ogaataan hawsha ducada waa muhiim jiddan ducadaas waa muhiim jiddan ha akhriyo ha lagu ducaysto dadka xanuunsan ha lagu daaweeyo bitajriba labada dhafoor baa la qabtaa markaad arinayso labadaa dhafoor ama labadaa xawlmariid margigaas iyo kaasaad dhabsiin ama wadnaha iyo waxaad isla qaban bogga waad akhriyaysaa waa meelaha ay dadka ka degaan ay ka kontaroolaan margiyada dhafoorada boga iyo wadnaha meelahay kaa fadhiyeen baad gacanta ku qaban ducadana an kun baad ka akhriyey haddaad ku caafimaadi weydo adoo niyadoo suubsaday allana isku xidhay daalacaniga i raaco laakiin waa inay niyaduna suuban tahay caqiidadanu ay saafi tahay mushrigna aadan ahayn inaad fahanteen baan u malaynaya khayr baabu istixbaabi taxiyati اlmasjidi birakcatayni wa karaahati اljuluusi qabla salaatihima wa annaha mashruucat fi jamiici اlawqaat ducaau adkaarta masjidka lagaga baxo kutubta goonida ee si gooni u aharta ka muraajaceeya adkaarka nawowi waad aragteen si fiican buu u jamciyey akhriya ducadaasaa idinku filan ku yata oo ku urursada sunada nabiga xuun aad awooda kale imow khayr wey wuxuu baabiyay istixbaabu taxiyati اlmasjid masjidka in la salaamo inay sunnata lagu salaamo biragcatayn laba ragcadood iyo wa karaahati in la fadhiyo la fadhiisto in la kohdo qabla salaatihi maa ragcataynka intaan la tukanni ka hor ragcataynka la imanin oo masjidka aan salaamin inaad fadhiisatana waa la kohdaa sharcan wa annaha salaadii ragcataynkii oo salaadii ah mashruucatun waanahum aniga ima dhigna waanahaa baa idhiga dhibma salaadu ujeedaa imaamku wa annahaa salaadina mashruucatun waa la jideeyaa fii jamiici alawqaati xilli walba oo masjidka aad soo gasho waqtulkaraaha baa allaha ka dhigo casarka dabadii baa allaha ka dhigo bacda fajarka dabadii ha noqoto cinda alistiwaa'i istiwaa'i shamsi fii wasati nahaar ha noqoto ha kala qaadi xilli walba ood masjidkaa soo gasho salaan iyo xurmuu mudan yahay xadiidka abi dar fii saxi bni xibbaan ayaa ku yimid in lagu magacaabo salaadaas salaantii masjidka yaa abaa darin lilmasjidi taxiyat abaa darow nabi axmed baana mimbarkina u soo galay buui asagoo masaad keligii fadhiyo wardinay xilli kulul oo saxaabadu shaqooyinkoodii beerahoodii suuqoodii iyo aadeen masjidku keligii nabigu dhex fadhi amin barqinkii ah yaan u galay buui markaasaan iska gara fadhiistay nabiga salaamay oon bariidiyey baan gara nabig wuxuu ihi istaag abudarow tuko inna lilmasjidi taxiyatan masjidku salaam buu leeyahay salaantiisuna waa laba ragcadood tuko markaasaan tukadaa buui ibnu xibbaan waa saxiib uu qabaa wadaadana dacfi bay ku sheegaan sanadkiisa ninku jiray ka hadlaan sida sawaabkaana waa nin saduuqo xasan alxadiid ah axaadiidta qaarkood waxay ku magacaabaan salaadda xaqu lmasjid inna lilmasjidi xaqan xaq buu kugu leeyahay xaqaa nabigu suu u dhowri jireen caawaaynu arkaynaa masaajiddu marka inuun shan wata bese loo soo galo oo la yska agmaro oon xaqiisa la dhowrin oon la xurmaynin oon la weynaynin khatar baa ku jirta xadaثna cabdالlah بn mslmة بn qacnab وqutaybaة بn سacيid qaala xadaثna malik yعni bn anas abu cabdالlah imam dar الhijرة وxadaثna yaحya بn yaحyى qaala qarأtu عlى maliki can caamir bn cabdالlah bn زubayr الأsدي can camr bn sulaym الزurqi الأnsari can abi qataada الxاriث bn rabciy أna rasuul اlah sl ه slam qaal rasuulku ilahi wuxuu yidhi إida dakhala axadukum اlmasjida midkiin hadduu masjidka soo galo falyarkac ha rukuuco ragcatayn laba rukuuc hala yimaado laba ragcadood hala yimaado idan ragcatayn idan salaaddii baa loo jeeda rukuucdii baa laga cabay maxay rukuucdu waa tacdiimka rabbi meeshuu ka bilowda weeye ayb goorma qabla an yajlisa intaadan fadhiisanin ka hor xataa haddaad fadhiisato oodan xukumka garanaynin kac baa lagu leeyahay aynu gaari doonnaa in sha allah وxadثna abu bكر بن أbي شhيبة قال xadثna xusين بن علي الجuعفي عن زائد بن قدامة الثقفي قال xadثnي cمر بن يحيى الأنساري xadثnي محمد بن يحيى بن حبان عن cمر سليم بن khلدة الأنساري عن أبي قتاadة cمر سليم الزرقي ninkii hadda lahaa weeye ed garanaysaa بن سليم بن khلدة الأنsاrي الزرقي عن أbي qتاaدة الxاrث بن ربعي صاaxiب رasuuل الlah rasuulka ilaahay saaxiibkiisa ahaa ardaygiisi qaala saxaabigu wuxuu idhi dakhaltu lmasjida masjidkii nabowgaa baan soo galay wa rasuulullaahi jaalisun rasuulkuna uu dhex fadhiyo jaalisun uu fadhiyo cafwan bayna dahranay innaas dadka bartankiisa uu fadhiyo xertiisii asxaabada la joogaanu markaa la sheekaysanayo qaala wuxuu abu qataade fajalistu anna waan ila nabigu waa fadhiya saxaabadina way la fadhiyaan anna ummaddii baan isku daray faqaala rasuulu llaahi sal allahu calayh waali wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi maa manacaka maxaa kuu diiday an tarkaca inaad tukato ragcatayn laba rakcadood aad tukato qabla an tajlisa intaadan fadhiisan qaala wuxuu yidhi saxaabigii faqultu yaa rasuul allah waxaan rasuulka ilaahayow yaa rasuul ra'aytuka jaalisan adoo fadhiyaan ku arkay wannaasu juluusun dadkuna ay fadhiyaan haddaanna waa iska fadhiista saxaabigu waa rurdiyaate qaala subar wuxuu yidhi faidaa dakhala axadukum almasjida midkiin hadduu masjidka soo galo falaa yajlis yuusan fadhiisanin xataa yarkaca racatayn ilaa uu laba ragcadood tukado xadaana axmed ibnu jawaas alxanafi abu caasim xadaana cubaydillaahi alashjaciyu can sufyaan ibnu saciid athawri can muxaarib ibnu ditaar can jaabir bni cabdilaahi alansaari qaala kaana lii cala اnabiyi daynun saxaabiga jaabir bn cabdillahi wuxuu idhi abu cabdiraxmaan kaana lii cala nabiy nabiga waxaan ku lahaa daynun dayn baan ku lahaa faqadaanii dayntii buu suubanhu ii godoo isbixiyey wa waxna waa iigu daray afartan dirham buu nabiga ku lahaa oo uwqiyad ah afartan dirham nabigu afartan kaloo ugu daray siddeetan buu siiyey maxaad igu lahayd afartan dirham u tiri bilaalow waa loo tiriyey afartanna ugu dar wadakhaltu calayhi lmasjida masjidka nabiga oo u galay sal lay slam faqaala lii wuxuu igu yidhi salli ragcatayn laba ragcadood tuko xadiidka isagoo faahfaahsan waynu gaadona qisadii jaabir dheereed weeye marka xadiidka abu qataadu sheekhu keenay muslim lilixtijaaji walictimaadi calayhi buu u keenay xadiidu jaabirna ka shaahidin lahu buu ka dhigaya uu mahraadgelinaya isku macnayna ka hadlayaan axaadiis badan baana hawshan ku timid masale caan oy salafku ka dharagsanaayeen oy saxaaba yaqaaneen oo ahlucilmigu ay ka hadleen wey waxa keliya laysku khilaafay waxaa weeye ma waajibaa mise waa sunno mu'akada ah soo galo inaan ku salaamo laba ragcadood ma waajib faradoo isaaran baa mise waa sunno khayr badan oo ariiq nebi ah ariiq saxaaba ah ariiqi ahlu khayrka ilaahay rasuulkiisa nafare labadan baa isku hayaa afarta madhabood waxay qabaan inay tahay sunna mu'akada nawwi ibnu rajabna waxayba soo guurinayay ijmaacu ahli اlcilmi almuctadi bihim wax khilaafayna ma jira yidhaahdeen dhag jalaq loo siinaynin weli ibnu rajab hawsha isagoo ku yar adag isagoo madaahibta afarta ah wuu ku dhintaa ninka ka agmarana dameer intuu dameer eriyaduu eryanayaa ibnu rajab waa taqaanaan bay ila tahay khayr allaasi wa ficlan daahiriyada mooye wax qaba inay waajib tahay ma arag ninkii la odhan jiray daawuud bn caliy الظاahir الأsفahaani iyo abu maxamed iyo saaxiibadii ibn xasm raggaa mooyeen wadaadaha kale waxay leeyiin waa sunno sunna mu'akadaa wey amarka marka soo arooray waxay ku xamaareen amru istixbaabin wa nadbin nahyiga afalaa ah yajlis xataa yarkaca rakcatayn waxay ku xambaareen nahyu karaahiyatin wa tanziih waxay ogu xambaareen oo hadda nas cad a ah ma arag waxa keenay saarifka aniga ma arag saarifka anu ma arag maxaa yeelay markay ugu roonteen waxaan la odhanayaa oy ku sarfiyeen jumhuurtu ama qolyaha ijmaacay ku sarfiyeen dhaqankii saxaabada saxaabada oo dhan nin amarkaa ku xambaaray cala alwujuubi watacyiin lama soo guurinin marna intay masaajidka soo galaan bay ragcatayn tukan jireen marna way dhaafi jireen ilaa uu yidhi zayd bna aslam kaana asxaabu rasuuli اllahi sal lay slam almasjida uma yahrujuuna minhu walaa yusalluun wara'aytu bna cumara yafcaluhu ibn cumaroo intu masaajidka gala soo ku tukana ka baxna waa arki jiray asxaabu rasuulilah waa samayn jireen marna waa ku tukan jireen marna waa ka tegi jireen ijmaaca saxaabada ama ragga hore mutaqadimiinta baa noqon kara saarif noqon kara wadaadaha dambe haddee daahirigii wadaadka qarniga saddexaad ahaana warkiisu markaa dheg jalaq bacdu saxaaba markay degdeg hayaan hal ragcad bay ka dhigi jireen cumar baa laga soo gooriyaa oo wuxuu leeyahay muhiimaddu waxaa weeye masjidka in la xurmeeyo hal ragcad keliya inu rajul sanadka waxbuu ku sheegaa maqaal buu ku sheega lakin wadaadda xoojinaya bacdu saxaaba dalxa ka midii asagu ah waxaa laga soo gooriyaa masjidka markuu degdega uu soo galo hal sujuud intuu sujuudo bixi jiray hal sujuud waxay ka fahmeen masjid muxuu lagu yaqaanaa salaad iyo sujuud xoogowga inti lagu xurmeeyaa laga baxo daahiriyadooda adiladoodu adilo sahlan ma aha ijmaaca saxaabada haddii uu sugnaadana waynu ka adagnahay nimanka ayaga ijmaaca hadduu sugnaan waayo ayagaa xoog badan waxaynu gaari doonnaa nabigu khudbaynaya calayhi salaatu wasalaam in wadaad soo galay masaaidka oo khudbada inuu dhegaysto u fadhiistay axadka khudbaynna waa nabi maxamed hadalkiisuna waa ogtihin hadal allah waa ka duwan yahay yuu nabigu yidhi istaag oo sunnayso ragcatayn la imow saxaabi fadhiista ummadda dhexdeeda istaag maxaad u tuko amar cad iyo nahyi cad iyo ficil nabiga uu tabaqay uu saxaabada faraya kii fadhiistay uu istaajinayey oon weligii uusan ka tegin baa la nabi maxamed oo ka tegay taxiyatulmasjid lama sheegin asagoo nin ka tegay daayana lama sheegin wuu arkahayo marka daahiri warkeed maxaad malaynaysaa waay ijmacaasaad ku carartee inoo dambeeya asagu hal masala marka ii hadhay waxay ahlu fiqigu isku khalaafeen idaa dakhala axadukum اlmasjida asha ku jirta almasjida ashaasi ma lilcumuum baa mise waa lilcahdi isku qabteen masjidkii la yaqaanay een isla garanaynay isla garangeygii weeye oo maxay ahaayeen masaajidda waaweyn ee jumciya jamacaba lagu tukado saa darteed asha haddaan cahdiya ka dhigno masaajidda taxiyada iskale leh ragcataynka iska leh waa masjidka jamaaca iyo jumcaba lagu ogo wey sida masjidkan kale kuwa inoogu yaalla xaafadaha iyo huteelada iyo suuqaqa ee shanta waqti lagu tukado laakiin jumco aan lagu tukanin taxiyatulmasjidi malay leeyihiin wadaaddahaas miyaad fahanteen al caadiye marka laga dhiga macnaha ka soo boodo jamaaca min asalaf baa sidaa ku xambaaray ibraahim naqic uu ka mid yahay saxaaba laga soo guuriya taabiciin badan baa laga soo guursha wadaadda waxay dhaheen maya ashu waa lilcumuumi masjid goob walba oo loogu talagalooo loo diyaariyo in lagu tukado ayaa iska leh taxiyada iskale masjidka iskaleh taxiyat lmasjid macnahaasaa ku jira ashuma lilcumuum ba mise waa lilcahdi ayb daahirkan waa maxay inay tahay la daahirka waa lilumuum daahirka waa lilcumuum asagu lilcahdi buu ku ordeeya marba haddii salaadihii lagu tukanayo jamaaca lagu tukado masjid uu yahay waxaa ila fiican in loo daayo taxiyadaba loo daayo cumuumkaasana jumhuur ahlicilmi u badan yihin lagu xambaaro nimanka halkaa marayna warkoodu ma sahlano sidaasoo kale aayaddaad garanayseen suurat اlbaqara ee ka hadlaysay ictikaafka masaajidda falaa tubaashiruhunna walaa tubaashiruun waantum caakifuuna fi اlmasaajidi waa laisku sidoo kale wadaadina ash waxay ku xambaareen cahdiyo nimanna cumuum bay ka dhigeen jamaaca min asaxaaba walaa mukhaalifa lahum waxaa soo guurshooda xudayfe ka yahay ashu inay tahay alcahdiya ah saa waxay dhahen ictikaafku kuma asaxo waxaan ka ahayn saddexdii masjidee waaweynada jumciya jamaacada lagu tukan xilliga suubanaha waxayna hayeen masjidkii nabowiga masjid alaqsa iyo masjid alxaraam almakki wa antum caakifuuna fi lmasaajidi masaajidaan isla garayna waaweynayd bay ambiyadu dhiseen ilada saddexdaa masjid bay ambiya dhiseen wixii kale innagaa jacbursannay oo dhisannay masjid alxaraam almasjid annabowi masjid alaqsa baa bilowdana haddee waad ogtihiin in la yidhi masjid kale oo baxdigana waa jiraa idan ashaasi marar badan baa lagu dagaalama marka waxaad eegaysaa qaabka ugu dhowo markaa waafaqsan daahirka sunnada iyo adilada intaasaan kaga tegayna marka yaan yaan la fududaysan ama waa waajib ha la yidhaahdo ama waa sunna ha la yidhaahdee yaan la fududaysanin masaajidka xurmadiisa iyo ixtiraamkiisa iyo ajir doonkaadaba danbay inoo tahay yaan yaan la fududaysanin insha allah xadiidka abi saciid almucalla baa kuu caddaynaya siday saxaabadu u danayn jireen wuxuu yidhi kunna fii cahdi rasuulilahi naqdu ila الsuuq fanamuru biاlmasjidi fanusallii fiihi cala cahdi rasul sal slam ufir aaabiga xilligii nebi maxamed yaan xaafadanan ka soo jarmaali jirn ka kalihi jiray suuqaannu u shaqi tegi jiray masaajid baan sii mari jiray waa ku tukan jiray ninkeenna maanta awooda waa kuma asagoo xaafadda ka soo labistay soo barfuniyey oo baabuur u shaqotaga townka masjid islikuya intuu sii maro oo u istaajiyo waracatayn ku tukan inuu sii shaqo tago yaa ma xidhna way furan yihiin sheekh jaamac meelaad ku baxsataad ladahay jaamac gaas siyaasadda iga daaniga way furan yihiin xaggee lagu taagaa qaybtan hoose haddii qufusho ardaagaa ma iskaga tukati luuq intaasoo dhan baa bannaan hereer oo dhan baa bannaan hoolkaasaa bannaan hal diidan baa laydhi geeday ku rigato ma weydo kuwan isli ku yaala haddii qaybta gudaha lagaa xidho bannaanko dhan baa bannaan masaajidda hindida haba aadin marka horeba kuwa iska baddaa meelaha kale almihim muhiimaddu waxaa weeye intaa saaxiibkay waa la kaftamaya wax cuqdad ooma qabee intaa waxaa weeye yaan la fududaysanin salaadaas baabu istixbaab rakcatayni fi lmasjidi liman qadima min safarin wala quduumihi wuxuu baab istixbaabu rakcatayn laba ragcadood in la sunneeyo oo la jecel yahay fi lmasjid lagu tukada liman duulkii qadima ka soo gala min safarin socdaal awala quduumihi markuu u horraysa magaalada uu soo galo intuusan xaafadiisa tegin inbaagaga uusan dhiganin beydka ilaahay ha soo salaamo horta carruurtan iyo haweenkan aad ku ordaysa maxaa muddaad kala maqnaydeen salaadaaduu tabahayaa waa ku toyanhayay waa kula socday ma soo gashay isaga ka bilow qorshahaasi waaba ilownaba inagu soo ma ayraboodka lagala soo boodi qolkii yaraa baa lagugu kuusahayaa war masaajidka igu leexiya hataa ka elmaysa ama adigoo uma diyaarsaniidba soo sidaa maa soomaaliya ilaahna asto xadaana cubaydillahi bnu mucaad xadaana abi xadana shucb اxajaaj aabiheed waa mucaad ibn mucaad alcambari ayb xadana shucb ibn xajaaj can muxaarib ibnu dihaar haddaynu soo marina samica jaabir bn cabdillahi alansaari an yaquul asagoo leh ishtaraa minii rasuul اllah rasuulka ilah wuxuu iga iibsaday sal ly slam baciira neef geela ritibuu ahaa baciirku luqa ahaan waa neef geela ama markaa lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo falama qadima almadiinata markuu nabigu madiina soo galay amaranii wuxuu i faray an aatiya almasjida inaan masjidka tago fa usalliya ragcatayn oon laba ragcadood tukado وxadaثnي محamed مثنى أbu muسى الbsري xadaثna cabdالوهاab yعnي الثقفية عفو عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي حدثنا عبيد الله العمري عبيد الله بن عمر بن حفص العمري عن وهب ابن كيسان القرشي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بان duulaankii tabug inu habaan jeclahay waynu gaari doonnaa faabطa'a bi waxaa ila dib oo ciidankii iyo to iga reebay jeeshkii jamalii irtigaygii wa acya waana habsoomay wuu daalay neefka gaadiidka ama xoolaha lagu safraayo markay ka habsoomaanay kuu socon waayaan ama abaar ha la ama xanuunba ha qabtee ama iskiiba ha u daale yaa acyaa la fa abطa'a bi jamalii irtigaygii gaadiidkii ahaabaa ila dib awrtoo dhan baa ka hadhay waacya waana nooga waa habsomay qadima rasuul اllaahi rasuulka ilaahay baa galay madiino qablii hortay buu galo waa iga horgalay wuu soo gaabiyey qiso dheer oo iman doonta fi lmaqaazi ku iman doonta iyo fii kitaab nikaax ku iman doonta soo noqnoqon doonta waqadimtu bilhadaata anna aroortii baan soo galay nabigu habeenkuu dheelmaday ee madiina u dheelmaday waagi ka beri anna madiina soo galay buuri faji'tu اlmasjida masjidkii baan tegay fawajadtuhu nabigaan helayoo calaa baabi اlmasjidi masjid albaabkiisa taagan qaala nabigu wuxuu yidhi alaana xiina qadimta ma haddaad soocotaayod soo gashay jaabirow qultu nacam haa nabi allow qaala wuxuu yidhi fadac jamalaka rirtayga ka tagoo meesha ku xidh wadkhul masaajidka gal fasalli ragcatayni tuko jaabir waa aroos intaan madiine la soo gelin buu u sheegay nabi allow yidhi markaan duulayna anoo gabadh aroos ku ah ayaan soo soo duulay ciidanka soo raacay marka hamuum yaay hayso ciidanka waan ka hormarna baa loo fasax buucumar waan iska sii siibanayaaye nabigu wuu fasaxayba laakiin fasaxii la fasaxay looma baraga nabigaaba ka horreeyeyba nabigu la daro muxuu dhaha ma sii degdegaysaa aroosna wadayaa markaad madiino tagto haddee garasho iyo ha ka tagin si nin weyn u dhaqan oo lala dardaarmay iyadoo sida ta haddana dardaarankii ma anfice ratigiisii baa la habsoomayo nabigaaba ka horreeyey alaana xiina qadimta qultu nacam qaala fadac jamalaka wadkhul ilmasjida fasalli ragcatayn qaala wuxu uhi jaabir fadakhaltu waan galay masjidkii fasallaytu laba ragcadood baan tukaday uma rajactu suubanaan ku soo laabtay adigu qiso dheer buu lahaa waynuaddaan dul maro markuu nabigu jaabir uu duulay oo lasoo noqdaybu jaabir baartigiisa ka hadhay ti jaguug ah oo imtixaana oo jaabir uu ku rafaadsanoo halkaa u galay buu ahaa nabiguna wuxuu dhaqan u lahaa ciidanka inuu ka dambeeyo oo ninka gaadiidkuusi ka noqday xanuunsan dhaqaaqi waay reer tabareedko dhan nabigu soo hawadiyo oo soo qaado ninuu duceeyo ninuu isagu soo garab qabto ninuu ku hadha buu noqon jiray marka wuu soo hasaawin jiray ayib waxay jiraan soomaalidu maxay saddex lama raaco safarka markay ka hadlayaan saddex nin lama raaco ma horeeye iyo ma safar haddaad hasdataan waa iska ilaaliyaa nin aan socodkiisu oo jidka si fiican kuula goynoo ma lama raaco wuu kula hadhi lama raaco haddii xoogow cambulo aad bursataan ninka waba aan kuu reebayn ee shaahi kaa hor cabay waba kuu reebay ima hambayn wax walba biyo hambayn mahayo oo baad hambayn mahayo oo gobol kuu hambayn mahayo meel walba marka ma horeeye iyo ma hambeeye iyo iyo mahaasawshe ninkaan kuu sheekaynayni aan waddada ku marinaynin aan manqaxaynin aan taariikhiga ahayn aan dalaqoonka ahayn waddadii xilli aad goysayba saaibkiisa u dhowri aada isgaranayn lamama raacaba haddii kale uu ku baabi'inaya nabigu hasaawiyu ah calayhi salaatu wasalaam inta dambe oo dhan inuu u soo duceeyo inuu u soo sheekeeyo inuu gurada soo saaro inuu gaadiidka la soo fuulo saasuu hawsha ku wada jiray waa boqorkii muslimiinta waa madaxweynihii waa rasuulkeenni waa nabigeennii axadu ilaahay akhlaaq iyo barako dhan iskuu geeyey buu ahaa marka deeqsinimaday ka mid tahaa de deeqsinimada wax gacanta laga bixiya bese ma aha akhlaaqda iyo abcigu deeqsinimaay keenaan ayib hawshaa marka waa inaad ogaataan idan jaabir wuxuu nabigu soo gaadhay ciidanka u dambeeya riti gedeedana ulunta ugu jiro nabiga jaabir maxaa ku dhacay nabigaa lagu habsan uu dhaqaaq ilaahay buui ratiga kor buui wuu koray si fiican u qabso ritiga wuu qabsaday ma haysataa nabigu ushiisiibu la soo baxay bismillaah wuu ku dhuftay wuu ku celiyey saddex goor ku dhuftay wuu booday markaasuu haddana u duceeyey jaabir iyo u duceeyey jaabir wuxuu yidhi intii safarka lagu jiray riti ka dheeraya waa la waayey nabigaan ka celcelinhayay u dhaafi ciidanku dhaafi celcelis ninkii rijigii juguugkaa iga fadhiistay reerka o dhan reebay markuu nabigu u duceeyey ushana ku dhuftay wuxuu noqday riti baxday ah oo lugtiis furan tahay oo wax gaadhaba la waayey awroo dhan ba samriyey maalin damba la marayo yuu nabigu jaabir rtiga ka warar xunaba allow barakada adibaa heshayo waa ka la celceelhayo ee xarka goyska isaa u ordaaya nabigaa yidhi calayh salaatu wasalaam hama fiicnada haa haddaba iga iibi ritigiisu ma fiicnaani iga iibi jaabir wuxuuhi waan xishooday nabigaan ka xishooday riti aan ka necbaana ilaahay ma abuurin buuhi wax gacantayda mar ka bixiyana waaba rabay buuhi markaasaan idhi nabi allow iska aado kaa ibin maayo haddaad tii si iga iibi aado may anugu inaan kaa iibsadaan raba inta qaadan maayo waa la gorgortamay iga dhin iga qiimaa laysla gaadhay hal oqiyad baa lagu heshiiyo afartan dirham ah waa lacag badan wey nabi wuxuu idhi dirham baan kaaga qaatay madiine markaan galaanaan ku siin inta madiine laga gaadhina sii gaadiidso sii gaadiidso markaan saa u dhaqaaqay buu nabiga warayso u waran ma guursatay duqii cabdulaahi ahaa cabdullahi bn camni xaraam waad garanay saxaabiga aad buu u jeclaa in allaha qad kallama abaaka kifaaxan waa gaadhi doonnaa min karaamaatihi wa barakaatihi jaabir iyo aabbihi reer aad u jeclaa buu nabiga ka dhasho ansaaro aad qiimo badan ma guursatay haa maxaad guursatay buu haweenay garooba carmale baan guursaday buu idhi jaabir nin yar marka labaatan aan gaadhin wuxuu nebi maxamed maxaad carabali ka doontayoo gabadh aad u fiirin weyday wuxuu nabi allow sagaal gabdhood bay aabbahay ka tegay waadna garanaysa uxud baa lagu dilay isagoo kula socdo halgamaya uxud ku shahiiday sagaal gabdhoodna waa ka tagoo yaryara oo isumaqada ah riwaayo kale toddobo sagaalkaana raajixa nabi allow waxaan ka yaabay buuhi haddaan sagaal foodley foodley kaloo yar u keeno anoo gabadh gabadh raadinhaya inay foodda isgeliyaan oo waxba ku biirin weydo oo ay madaxa isqabsadaan haddee gabdho yar haddii gabadh yar loo keeno maxaa maxaa meesha yaalla asaguna hurdo ladi maayo iyaduna nasan mayso ayaguna dulan badan bay sheeganayaan waaga damba reerka inuu dumaaba badanba saas idan marxaanabaa lo go'aansaday buu haweenay weyn oo carmali ah oo dhaqan aqoon ah oo reero soo dhaqday oo foodeedan madaxa u dhaqda timaha u galaanta cidyaha ka jarta tiimara ka dilaacda u tosha wax u tabiirayso wax u yayabtaan doortay buu oon gabadhi yareed ka doortay nabi wuxuu qad axsanta si fiican baad yeeshay allah ku barakeeyo tala wanaagsan baad ku fikirtay haddaad maslaxadaa eegtay waad saxan tahay uu u duceeye marka madiina la yimid madiine marka la yimid ayaan ratigii soo xidhay oo waxaan idhi rtig nabi alla waaka waa qisadoo ka sheekaynaya rtigii soo kaxeeyey madiinoo keenay wuxuu nabi alla rtigaadi saas ahaa sunnayso soo baxa nabigu rtig ku wareegay nicma aljamalu jamalii buu nabigu yidhi nicma aljamalu jamalii ritigay wuu qiimo badnaa illa waa la kala iibsaday shadigi waa la fuliyey bilaal iyo bilaalow jaabir kaxeew lacag afartan dirhana u miisaan waagaa lama waa la miisaamaa miisaankana u kordhi xaanaa marka la miisayso lama hoolabiyo xamaha hoori gabdhaha soo taqaan nabi xuur u miisaan miisaankana si fiican fa arjix afartankiisi ka badan bay u noqotay afartankan la oogu darbuuri siddeetankaa dirham markaan isku qaato dahab ah cafwan fida ah oon markaan waxyar sii socday yaa lay yeedh yaa jaabir markaasaa naxawi wuxuu idhi tolow amar soo kursiga kuu soo celiyaa niyada waxaan ka nabigu amartiga kugu soo celiyaa xayawaan aan ka necbaana ma jiro mar baa ilaahay faraada ka baxshay oo nebi maxamed ilaahay kaaga reebay amu nabigu kugu soo celiyaa anoo naxsan baan issooma jiray nabigu wuxuu idhi lacagtaadi ma haystahaa ritigana adaa iskale kaxayso aamanu laka wاljamalu laka daraad markaan ku baayacahay en ritiga qiimihiisa kaala waxaad moodaysay inaan adduunya jacayl darteed qiimaha kaaga dhimhay iga dhin iga dhin iga dhin waxaan rabay inaan kaalma kaaga dhigo waad guursatay aabbahaa baa shahiiday maate caydhaa ku joogto gabdho sagaal ah waxba aan ku siinaya inaan ku dhaho oo yar foorarsataan diiddanaayey si quruxsan inaan wax kugu siiyaan rabay tabartaydana ku aadan siddeean dirham iyo ratigiba isku qaadoo yidhi waana rati ducaysa oga waada cabsidii tii oruba ka wacaalqabaan mooye rtigi waa barakoobay jagugnimadii iyo imtixaanko dhan wuu ka baxay ducadii nabigaa ku dhacday marka gacan furan buu nabigu ah calayh isalaatu wasalaam wuxuu diidan yahay waxbaan ku siiyada tooska ah xoogow dadka gobta a ma qaadan karaa isagoo marka xataa baahan buu diidi waa dharagsana waan fiicna khayr weeye marka qaabo yar farsamaysan oo gobannimo ayaa dadka wax loo siiyaa sheekhow maanta xaaladdu say tahay ninku hadduu ku yidhaahdo waan fiicanahay leanna waa dabaal doqona wey afkaadu xumaan ka raadinaya xaaladdu say tahay maxay tahay waad ogtaa afrika xubeerta ka jirtee waxaad heli karta wadaadka baad tiisid xubeer ma taqaanaa xubeer waa gaajada intaa waa kafta dadka si gobanimaa wax loo siiyaa labaatan kun ka war toban kun ma soo diraa ka warran waxbaa soo dirin dheh ka warran ka warran macayd war wixii adiga kaa go'a miskiinka iyo xerowga sii adoon ku dhiban oon ku qodqodin dad baad moogta la yaabaysa qaabka u dhaqmahayaa nabiguna sidan u yeelaya riti uusan rabin buu nabigu wuxuu leey iga iibi isagoo raba saxaabiga inuu caawiyo afartanka diran buu siiyey afartan kaloo ogu daray saxaabigu wuxuu le ilow intaa kugu daa xirtigana bashaa marta allow kaaga reeb ama asagaa baxsan haya markaasuu nabiga ogu darahayaa waxay dheheen soomaali suldaannimo iyo garadnimo maxaa lagu waayaa saddex hini maxay dheheen gar qalloocan iyo iyo gacan guran iyo go'aan jilicsan gartu marka laguu keeno hee waa inaad daacad ka noqoto eexada iyo ilma adeerka iyo lejifiyaad bar iska daa sidaa rabbi kuugu yahay baasha u goo gar eexaa ama qalloocan waxaa lagu waayaa gobonnimo garaadnimo suldaannimo sheekhnimo magacoo dhan baa lagu waayaa eexaalow buu ahaa hebel hebel baa allah cafiya haddii eexaalow buu ahaa waa lagaa warqabaa warkaada waa la sheegi gacan guranna ma taqaana gacan guran gacantan waxba bixinayna hadde bakhayl bakhayl yaa ugaas ka dhigay oo markuu nabigu yidhi salaatu wasalaam warree ebelow reer yaa ugaas idii ah, waxay dhaheen aljudd ibnu qays baa ugaas noo ah calaa annana nubakhiluhu waa nin qiimo badan oo geesaa geedka hadala cod kareena cod mallan xaaji ah xog dhaari ah wey nabi allow hase ahaatee xogow gacnadayg baan ku tohonaabay dheh nabigu wuxuu uhi ayu daa'in wa ayu daa'in adwa min albukli buu nabigu sal slam war xanuunka iyo cudurka ka xun muxuu yahay ii sheega bakhaylnimo gacanadayg baashaa iska ilaaliya bakhaylnimo iyo iimaan isku meel ma galaan bakhaylnimo iyo gobannimona isma raacaan qodobka saddexaadii lagu waayo gobanimo waa maxay go-aan jilicsan gar eexaa ama gar qalloocsan gacan guran iyo go'aan jilaysan haddaad go'aan qaadato ood garta goyso cirku ha soo dimay ku nafbax reebel go'aanka ma diideen balkeen haddanaan u badeleen bal agga ku day sida ku day waaga dambe haweenkaaba iska xanaaqiba carruurtaada kugu biyo keeniba go'aankaad qaadayba furfurahayaan islaantaba xaajo kugu dhigan garta aad xukuntee saxan waa in lagula gooyo mamaqlijirta hebel meeshuu qabsado waa lala gooyaa gartu markay saxan tahay od go'aan ka rido waa in lagula gooyo wey hawsha inaad fahanteen bayla tahay waxaan ka rabaa nabigu calayhi salaatu wasalaam gacantiisu ma ahayn gacan guran ma ahayne gacan irmaan bay ahayd wuxuu bixiyana boqorra bixin jirin isagoo laga yaaba inuu qadaynin oo baahan ayuu gobonimada ka xigi jiray wuxuu ilaahay bixiye waa mawaahib rabbi iska keenkeen ma ah ayb markay waxay bixiyaan waayaan ama miskiin intuu u yimaado wuxuu dhiibo waayo ama wuxuu ku yaraa xanuunsanaya ninna wuxuu bixin buu ka xanuunsanaya waa kala qaab saxaabi haddaana magaciisa iga tagay baa wuxuu odhan jiray ibnu cabbaasna baan jeclahay dadkani intuu soo dhexqaaday ummadda ibn cabaas ba ummadda soo dhexqaaday aniga iga soo doortay oo baahitiisa ii sheegtay wuu xurmeeyey waxaana uu abaalgudana garan maayo ninbuu maalin boqol halaad siiyey boqol ha ibn cabaas waa reer beri haashimta moogta baashadiku beenbeen baad iska sheegataane boqol halaad intuu siiyey yaa la yidhi adaaba waayelo indhale xilligaad boqol halaad bixinaysa maxay tahay ninka intuu ka yimid madiina basre iigu yimid mise batruk mako ogu yimid ee reer bani haashim oo dhanoo dhooban oo layga xoolba aniga iga soo doortay wuu sharfay wuxuu hi boqolmaba deeqda sideeduba haddii ruuxu ii dana sheegto oo waxaan siiya aan waayo habeenkaa ma seexdo yidhi ma seexdo ninna boqolkii uu asagoo sii jeedo jeebka qara xag u jeeda u dhiibay buu caawo dhan stress iyo gaas baa ku kacaay waxaan ilaahay baa bixiya waa mawaahib rabbi bixiyo wey ilaahay subxaana wa taala bukhliga iyo bakhtiga oo dhan allahna dhaafiyo sida khayrka allah nagu hagaajiyo qisadaasay qisadu ahayd isagoo dheer baan xadiidka gaari doona insha allah xadaana muxamed musanna hadda maxaad ka rabaa nabigu calayhi salaatu wasalaam muxuu amray jaabir masaajidka gal ragcatayn ku tuko salaan masjidka intaadan xaafadda aadin xadaana maxamed musanna xadaana daxaak ibnu makhlad yacni abaa caasim annabiil weeyahay abaa caasim annabiil daxaagii aba caasimku yidhi wuxuu garanayaa ninka muxadidka ah ee asaaniidda wax ka yaqaani hore ka fahmay inuu yahay annabiy daxaag ibn maqhad annabiy daxaag maqhad ashaybaani xaa waxadaanii maxamuud bn khaylaan alcadawi xadaana cabdirasaaq ibn hamaam qaalaa jamiican qaalaa yani cabdirasaaq iyo abaa caasim ahbarana ibnu jurayjin ahbaranii cabdulmalik ibnu jurayj waa kuma magaciisii cabdilmalik bn cabdilcasiis ibnu jurayj barani bn shaab muxamed ana cabdiraxmaan bn cabdilaahi bni kacbin ahbara wuxuu zuhri u sheegay can abihi aabihi cabdilahi bni kacb bni maalik alansaari wa can camihi cubaydlahi bni kacb bni maalik alansaari can kacb bni maalik alansaari xadiidkii jaabir buu sheekhu xujaystay wuxuuna shaahid oga dhigay xadiidu kacb bni maalik radi allahu tacaala can ana rasul lah sal lay slam kaana suban wuxuu laa yaqdamu kaan ka soo gelin kaan ka imaanin min safarin socdaal ilaa nahaara maalinimo hadduu nabigu socdaal iyo safar ka imanayo guryihiisa maalinibuu tegi jiray fi duxaa weliba barqinkii oo nis hore ah fa idaa qadima hadduu madiina soo galo magaalo yimaado bada'a bilmasjidi masjidku ku bilaabi jiray fa sallaa fii ragcatayni buu ku tukan jiray uma jalasa fiih waa dhex fadhiisan jiray intay muslimiintu ka salaamayaan xikmaduna waxaa weeye nabigu wuu sheego wuxuu yidhi haddii midkii safar ka yimaado habeenna uu ku soo beegmo magaalada duleedkeedaas ka baryo waagu markuu barye bari la gaadho xaabadiisa ha tago maxaa yeelay haweenaydii inay diyaargarowdo islaan laga maqnaa weeye habeen waa iska hawlo badan yahay marka mid masiro waxaa iska jira dareen qabo laga yaaba inuu habeenkiiba u yidhahdo gowgow waxaa meesha ku jira ku qaba ah waxaasu dhan buu nabigu diidan yahay dadka laba dabaga lama qodqodo nabigu wuxuu yihi waxba dareenkaa ka baxa xilli barqano xalaal iftiin baa la qashaaye guryihiinna taga xilli galab dambe hadduu nabiga kusoo agaaga madiina duleedkeedu bari jiray waagu markuu barya barqin dambe la gaadhuu tegi jiray sidaasuu dhaqan u lahaa masaajidkuna ka bilaabi jiray wuu salaami jiray ragcataynkiisii kadibna wuu dhex fadhiisan jiray si loo salaamo wadaadkii baa yimid gurigiisibuu isku asaruuray haddii la yidhaahdo xerti iyo dadka salaami laha xaggee ay aadahayaan masaajidku fadhiisanaya nabigu saacaduu joogi markay caruurta u yimaadaan oo u yimaadoo la wada salaamo oo dadku badankii ay nabiga arkaan ayuu dheelman jiray laakiin innago dhaqanka ada waa isbadalaade curfigii qoli waxay dheen dhaqankaas suubanaha lama samayn karo magaalada la joogaaye dhaqankan tuulooyinkii miyiguunba ka hirgeli karaa qolyaha halkaa la aada masaajiddii waa furan yihiin dad axfaristanba dhib baa jira dad axfarisataa wax kusoo salaama dhawaa horaa la kala coloobe la kala dhinto haddii hawsha hawlkale dhaqanku waa sidaa slku waxay yaqaan waliba ruuxu markuu yimaadee safar ka yimaado inuu weliimo sameeyo weliima naqiica la yidhaahdaa kubkuboodhlaha sameeya markaad safar ka timaaddo dadku waa loo weliimayn jiray aminka ramiigu waa yaqaanaan laakiin ramagaal marti baa lii hoteelaha hoteelaha jira hadda bal loojajka loojajkan dhib badan bay keeneen dhib badan bay keeneen loojajkan xikmadu marka sidaa way muhiimaddu masaajidka waa in la ixtiraamo oo lagu bilaabo waa min asunan wallah subxaanah wa tacala aclam